bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waa darsigii toddobaad ee kitaabkii dafcu iham اlاضiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama mxamed اlأmiin الshinqiiطi caleyh raxmat اllah waxaynu soo gaarhnay qowlu tacaala waqaaluu اtakhada allahu walada subxaanah bal lahu ma fi اsamaawaati wاlardi kullu lahu qaanituun wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii itakhada allahu alla wuxuu samaystay ama yeeshay waladan ilmo subxaanah nasahnaantiisa ama nashiiddiise alla waxaa waa ka nasahan yahay bal iskaba dhaafee lahu allah waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati waxaa ciiraryaalka dhexooda ku sugan ama kor oo dhan kusuman ku sugan waalardi iyo dhulka maa fi samaawaati samooyinka dhexooda wuxuu ku sugan iyo waalardi kullun mid kastana lahu isaga qaanituuna mid ateecaya waa dhammaantoodna isagay ateecsan meesha uu doonaya sheekhu inuu ka hadlo wax weeye bal lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi baa leeyahy dhulalka iyo samaawaadka dhexdooda makhluuqaadka ku nool ayaa alla tabaaraka wa tacaala wuxuu u isticmaalay maa maaduna waa ism mowsuul oo loo isticmaalo inta badan ligayri alcaaqil soo maa manta waxaa loo isticmaalaa wixii caaqil ah maadana wixii aan caqli lahayn baa loo isticmaala marka kii caqliga lahaa iyo kii aan caqliga lahaynba wixii samaawaadka iyo dhulka dhexdeeda ku jiro dhan buu ilaahay wuxuu ku magacaabay wuxuu ku tilmaamay ma bal lahu ma fi samaawaati wamaa fi lard ayada aakhirkeeda marka la soo gaadhayna wuxuu yidhi kullun lahu qaanituun oo wuxuu isticmaalay siiqatu jamci lmudakari saalim iyadana waxaa loo isticmaalaa ah, cuqalada soo maha sheega loo isticmaalaa marka xaggaa hore maada wuxuu isticmaalay lafdigii lighayr alcaaqil u badnaa khatimka aayadana wuxuu isticmaalay wixii inta badan loo isticmaalo caaqilka loo isticmaalo halkaa wey marka meeshu iswaafajin rabo man cabara wuu cabiray buuhi fi hadihi alaaya bimaa buu cabiray almawsuulati addaalati ee kutusaysa calaa hayri alcuqalaa kuwa lahayn kutusaysa uma markaa kadibna cabara wuu cabiray fii qowlihi odhaahdiisa rabbi uu yidhi qaanituuna bisiiqati ljamci ayuu cabiray jamci almudakari ee labka alkhaasi ee khaaska ku ahaa bilcuqala ee khaas ku ahaa wa wajhu ljamci marka wejiga jamcintu waxa weeye ama waafajinta wejiga laysku waafajinayo anna maa fi samaawaati waalardi waxa samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda ku sugan oo min alkhalqi khalqiga ka mid minhu kaa waxaa ka mid a alcaaqilu mid caqli leh wahayrulcaaqili iyo midaan caqli lahaynba way isugu jiraan faalaba waxaa xoog batay filismi almawsuuli ismiga mawsuulkee maa a ah, waxaa ku xoog batay hayrulcaaqili baa ku xoog batay midkaan caqliga lahayn wa halaba waxaa ku xoog batay fii siiqati ljamcina siiqada jamcigana waxaa ku xoog batay alcaaqilu baa ku xoog batay manaa wax weeyaan maa fi samaawaati aduunim ah. faallaba miyuuqaale ayb faalaba wuxuu xoojiyey alle fi lsmi اlmawsuuli wuxuu ku xoojiyey hayr alcaaqili markaa noqonaysa oo hayrada la kordhigo waalaba fi siiqati اljamcina alcaaqila buu xoojiyey dhankiisa ayb maxay tahay marka garanay marka laga hadlayay marna waxaa waxaa dhankiisa loo batay wixii aan caqli lahayn markaasaa siiqadiisii la isticmaalay maa fi samaawaati maa fi lard marna waxaa loo badiyey wixii caaqilka ah xaggiisa ee samaawaadka dhulka dhexdiisa ku noolaa markaasaa waxa la isticmaalay siiqadii khaaska ku ahayd oo ah siiqatu mudakari saalim soo taa waa oo uu sheekhu qeexay waay maxay tahay marka wanuktatu fikradda qarsoonee ku jirta waxay tahay annukta sideeda waxaa la yidhaahdaa alfikra alaiifa alfikra allatiifa asalkeeduna waxay ka timid min nakata alarda bilcasa yani waxa weeyaan inaad marka ruuxu fikirahayo dhulka fadhiyo waa ka dhulka usha ku mudmuda oo saa ugu gargaraaca marka nakata midaasaa nakata nuktatan waxaana la yidhahdaa nuktada alharu alxaasilu min nakti lardi markaad dhulka aad aad ku mudmuddo usha raadka ka muuqda dhulka ayaa waxaa la yidhaahdaa nukta nukta la yidhaahdaa laakiin kutubta marka loo isticmaalayo waxaa laga wadaa fikrad yaro qarsoon oo soo saarideedu u baahan tahay nooc fikir iyo istimbaad adag u baahan tahay saas daraaddeed baa kutub badan waxaa lagu magacaabay annukat annukat waa jamcu nukta saas way maanaa wanuktatu sirta qarsoon ama fikradda qarsooni waxay tahay fii dalika arrinkaa dhexdiisa annahu alle qaala wuxuu yidhi bal lahu maa fi samaawaati waalardi markii maa la isticmaalay oo hayrulcaaqili hayrulcaaqilba loo isticmaalay wax weeyaan waxaa ku jira alle saasuu u isticmaalay waaye anahu alle qaala wuxuu hi lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi oo maadii buu labadaba u isticmaalay wa jamiicu alkhalaa'iqi makhluuqaadkoo dhanna binisbati limilki illaah binisbati limulki illaah marka loo fiiriyo ilaahay milkigiisa khalaa'iqdoo dhan binisbati limilki illaahi ilaahay milkintiisa iyaahum ayaga uu milkinaya marka loo fiiriyo lahaanshaha alle uu iyaga leeyahay marka dhankaa laga fiiriyo sawaaun kuwa siman kuwa uu siman yahay weye caaqiluhu midkooda caqligale iyo hayruhu midkaan caqliga lahaynba markaad ka fiiriso makhluuqaadka dhanka ah inay ilaahay wada leeyahay oo milkigiisa ay ku wada jiraan oy addoommo wada yihiin dhankaa markaad ka fiiriso caaqilka iyo hayrulcaaqilku waa isku mid markaa saas daraaddeed dhankaad sababtaas sirtaa daraaddeed ayuu maa u wada isticmaalay lannahu lahaanshaha ilaahay marka loo fiiriyo ma kala duwana kulligood hayru caaqil oo kale ka dhigay man sidaas weyaan falcaaqilu caaqilkii kii caqliga lahaa fii dacfihi tabardaridiisa dhexdeed ama darteed wa cajzihi iyo mxuu ahay awood la-aantiisa darteed binisbati ilaa mulk illaah marka loo fiiriyo ilaahay mulkigiisa ka hayrlcaaqili buu lamid yahay kii lahayn oo kale waa yani marka laga fiiriyo caqli haba la laakiin tabaryaridiisa iyo awood la-aantiisa marka dhankaa laga fiiriyo isagii caaqilka waba ma kala duwana ka hayr caaqil buu markaa la mid yahay sidaas daraaddeed baa dhankaa marka laga fiiriyo maadu ay wada qaadanaysaa wa oo kii caaqilka ahaa baa waxaa la geeyey bimansilati hayr lcaaqil soo ma limaada lidacfihi wa cajzihi binisbati milk lah ayb walamaa dukira markii la sheegay alqunuutu qunuudka wahuwa aacatu weye kullu lahu qaanituun soo maa qunuudkii marka la sheegayna wa kaana uu ahaaday qunuudku iyo aacadu adhara mid muuqasho badan filcuqalaa'i min hayrihim kaga muuqasho badan cabara markaa wuxuu cabiray bima yadullu wax kutusaya cala alcuqalaa'i taqliiban ah, rajixid daraaddeed lahum iyaga la rajaxayo xoojin ayb markii laga hadlay aacada markii laga hadlay oo la yidhi kullu lahu qaanituun inuu wax adeeco oo amar qaato caaqilka iyo khayrulcaaqilka kee macnahaasi ku muuqasho badan yahay ayuu kaga muuqasho badan yahay hayrulcaaqilka soo maa sidaas daraaddeed markii la soo gaadhay aacada la soo gaadhay waxaa la qalibay oo la xoojiyey Eh? dhankii caaqilka markaasaa waxaa layidhi kullu lahu qaanituun oo siiqatu jamci mudakari saalim oo caaqilku leeyahay baa la isticmaalay markaas saas wey maana marka waa labadaa ictibaar waay marka la fiiriyo makhluuqa makhluuqaadka dhammaantood cajzigooda iyo dacfigoodana caaqilkiibaa hayru caaqil oo kale laga dhigay markii la fiiriyo dhanka taacadana caaqilkaa ku xoog badane dhankaasaa la taqliibiyey markaasaa kulli waxaa laga wada dhigay sidii caaqil kale laga dhigay labadaa ictibaar baa midba si loo isticmaalo qowluhu tacaala waa aayadda xigta weeyey qad bayanna alaayaati liqowmin yuuqinuun qad bayanna xaqiiqa waan cadaynay alaayaati aayadihii liqowmin baan u cadaynay yuuqinuun oo yaqiininaya halkana wax weeyaan aayadaha aayaddan waxay tilmaamaysaa waxaa ka muuqda aayadaha dadka loo cadeeyay inay yihiin dadka yaqiinsan dadka rumaysan keliya loo cadeeyay oo dadkii kale wax looma cadayn inuu yahay aayada kale marka macnaha ka duwan baa jira haadihi alaayatu aayadani tadullu waxay kutusaysaa bidaahiriha muuqaalkeeda kore wax ka muuqda calaa ana albayaana khaasun inuu khaas ku yahay bilmuuqiniina inuu khaas ku yahay waqad jaaad xaqiiqa waxaa timid aayaatun aayado ukharu oo kale oo tadullu kutusaysa calaa ana albayaana caamun inuu caam yahay lijamiici nnaasi dadka o dhan aayadahaasi ka qowlihi tacala baa ka kadalika yubayin allahu aayaatihi linnaas lacallahum yattaquun kadalika sidaasoo kale yubayin allahu alla u caddeeya aayaati aayadihiisa linnaasi dadka ugu caddeeya lacallahum yattaquuna say uga baqaan marka linnaasi ba halkan la cabiray yuuqiniinta khaaskuma ah linnaas wa ka qowlihi ilaahay odhaadiisa haadaa kani bayaanun cadayn wayo linnaasi dadka marka ma dadkao dhan baa wax loo cadeeyey mise muuqiniinta wax loo cadeeyey ishkaalku halkaa wa aayadaha qaarna khaas bay ka dhigayaan kuwana caam bay ka dhigayaan wa wajhu ljamci iswaafajinta wejigeedu waxa weye ana albayaana bayaanku caamun lijamiici alkhalqi waay caddayntu diintu ay xaqa caddaysay dadka oo dhan bay yaa iska wada leh dhan baa loo wada caddeeyey ilaa laakiinse annahu lamaa kaana markuu ahaaday alintifaacu intifaacsi bihi bayaanka la intifaacsado khaasan mid gooni ku ah bilmuttaqiina muttaqiinta gooni ku ah markuu ahaaday ayaa khusa waxaa la khaas yeelay fii hadihi alaayati aayadan dhexdeeda bihim iyagaa lagu khaas yeelay limaada lianna maa laa nafca fiihi wixii aan nafci lahayn kalcadami waxaan jirinoo kaleu ka dhiganya ayib bimacnaa wax marka la leeyahay muqiniinta muuqiniinta ah, liqowmin yuuqinuuna soo maahan ah, halkaa uu leeyahay dambe ilaa anahu lama kana alintifaacu bihi khaasan bilmuuqinina miyuu yidhi mise bilmuttaqiin bilmuttaqiin miyuu yidhi waxaa kaga habboon bilmuuqiniin ah, limaada lanna muuqiniin bay aayadda hore ka hadlay soo maahan muttaqiin maaha ayb marka wejiga laysku waafajinaya waxa weeye bayaanka horta xaqa la caddeeyey dadkoo dhan baa loo caddeeyey oo aayadaha dhahaya bayaanu linnaas iyo yubayinu laa aayaatihi linnaas waa sidooda midda dhahaysa liqowmin yuuqinuunana maxay ka hadlaysaa wax bayaan khaasa waay ma ah bayaanka caamka ma ah bayaanka oo wax la caddaynayo oo dadka wax loo sharxayo oo loo kala dhigdhigayo kaas way miday aayadahaasi ka hadlayaan amaa liqowmin yuuqinuuna bayaankay ka hadlayso wax weeyaan waa bayaanu intifaaca ma garat ay la socoto inuu adoonku intifaacsado ya oo uu qaato oo la waafajiyo marka waa bayaan khaas aayadaha kale marka waa caamtanina macna khaasay tilmaamaysaa saas daraaddeed laa tacaaruda bayna bayna caamin oo khaas macno khaasay ka hadlaysa ayib nadiir ma leeyahay marka inta macno la ilaaqo noocaasoo kalea khaas in loola jeedo ma jiraan way qur-aanka macno kaasoo kale waan soo marna u eg ya ya hidaayada markaan kasoo hadlayn marna waa la camimay marna waa la khasisay takhsiiska marka macno khaasa lagu wadaa aayaddaa kuwa la midkaa ah waxa weye waxaa la mida qowluhu tacaala baa la mida inamaa anta inamaa anta mundiru man yakhshaaha inamaa anta adigu nebi maxamedow man id mid u digayaa tahay yakhshaaha baqaya oo nebiga digniintiisu dadka baqiy khaas ku tahay maya dadka oo dhan buu u digaa gaal iyo muslimba laakiin halkan maxaa loogu khasisay liannahum lmuntaficuun saas way macana ayib wa qowluhu baa uu alla yidhi innamaa tundiru man itabaca adikra waxaad uun u digaysaa cidda dikriga raacday weliba xasriba halkan la geliy soo maartaan innamaa tundiru man itabaca adikra waxaa laga wadaa bimacnaa iyagaa intifacsanaya maca anahu iyadoo maca annahu mundirun lilswadi walaxmar iyadoo xaqiiqadu jirta ay tahay inuu nebigu digaa yahay oo u digo lilswadi ka madow iyo walaxmari ka guduudan yani dhammaan khalqigao dhan waay biniaadamahoo dhan bal jinniga ku dar wainamaa hasa wuu khaas yeelay alindaara digitaanka biman yakhsha buu ku khaas yeelay iyo waman yatabic dikra buu ku khaas yeelay linnahu lmuntaficu bihi maxaa yeelay isaga ayaa intifaacsanaya marka taana waa labadaasoo macno khaas iyo macno caama iskama hor imaanaya saasay isu waafaqsanayayb aayadda xigta waxa weeyaan wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha ila linaclama man yatabicu alrasuula miman yanqalibu calaa caqibay wamaa jacalnaa maanaa yeelin alqiblata qibladii allatii qibladaasoo kunta aad ahayd calayha korkeeda maanaa yeelin oo maanaa idiin jidaynin oo maanaan mxuu ahay idinku waajibinin ilaa linaclama inaan ogaano mooye man yatabicu cidda raacaysa alrasuula rasuulka raacaysa cid inaan ka ogaano yanqalibu gadoomaya calaa caqibayhi labadiisa cidbood korkooda ku gadoomayo dib u noqonaya ayb qibladu waxay ahayd intii baytlmaqdis waa kii loo jeedsan jiray sooma taqriiban lix iyo toban bilood mi ah waa kii eh, salaada loola jeedsanayey baytlmaqdis kadib waa kii la bedelay oo loo soo wareejiyey nabiga sal alay waslam iyo saxaabada inay kacbada u jeedsadaan bedelkii baytlmaqdis marka qibladii hore maxaa markii hore baytulmaqdis la isugu jeediyey markii ugu horraysa maxaa loo dhihi waayey kacbada ujeesada xikmadda ku jirta maxay maxaa marna baytulmaqdis la isugu jeediyey marna kacbada la isugu jeediyey xikmadda ku jirto marka alla tilmaamay xikmaddu wax weeye imtixaan waaye ah, imtixaan oo addoommadaa la kala saaraya midka ilaahay markii horena amarkiisa yeelay marka la leexiyeyna leexday oo amarkii dambana qaatay iyo midka isa soo taagay oo dhahaya anaga kolba dhinaca naloo duduwi maaye waa jananay dhahay oo ka dhaqaaqay labadaasa la kala saaray ah. marna muu aggaa naloo duwi marna aggaa naloo duwi marna sidaa nala yeeli ma waxaasaa diina ah. iyo midka amar kasta qaadanaya labadaasa la kala saaray marka waxaa laga cabiray marka imtixaankaas ayaa waxaa laga cabiray linaclama ishkaalka agee wey marka ishkaalku wax waaye meesha uu sheekhu doonayo inuu iswaafajiyo imtixaanka addoommada uu imtixaanay aayadda daahirkeeda waxaa yani laga fahmi karaa in ilaahay cilmi uga kordhay oo wuxuusan horay u ogeyn uu ka faa'iidaystay xagee waa ilaa linaclama man yatabicu arasuula miman yanqalibu calaa caqibayh waxaanu imtixaanaynaba inaanu kala saarnoon kala ogaano midka rasuulka raacaya oo qibladan dambe u wareegaya iyo kadib u noqonahayoo diidaya labadaa inaan kala ogaadaan u imtixaanay oo horey maada u ogeyn miya halkaasaa marka waxaa ka dhalanaya ishkaal ah ayadda daahirkeeda oo ilaahay horey uma ogeyn miya ma markaasuu cilmi u kordhaya halkaa ishkaalkaasuu bixinaya qowluhu fi fii hadihi alaaya ilaa linaclama ishkaalku marka hore ayuu taqriirinayaa kadibna wuxuu keenayaa towfiiqa iyo jamciga qowluhu tacaala fii hadihi alaaya ilaa linaclama yuuhimu wuxuu ku moodsiinayaa annahu alle lam yakun inuusan ahayn caaliman mid ogsoon biman yatabicu arasuula ciddii rasuulka raacaysa mimad mid ka ogsoon inuusan ahayn yanqalibu gadoomaya calaa caqibayhi ruux dib u noqonaya iyo kan inuusan kala ogeyn ayaa ay ku moodsiinaysaa maca annahu iyadoo ay jirto alle tacaala korahaya caalimin inuu yahay mid ogsoon bikulli shayin wax kasta qabla wuquucihi intuusan dhicin taasoo musalla maah shay kasta intuusan dhicin ilahay waa ogsoona bal ogaal keliya meehe wuu sii qoray oo uu qadaray oo uu sii qorsheeyey marka iyadoo ay taa tahay haddana maxay u cabirtay ilaa linaclama ayib fa huwa alle yaclamu wuxuu og yahay maa sayacmalhu waxay samayn doonaan alkhalqu khalqigu waxay samayn doonaan waxayna weli samaynina samayn doonaan yuu ogsoon yahay kamaa dallad sida ay ku tustay caleyhi korkiisa aayaatun kaiira aayado fara badan ka qowlihi tacaala huwa aclamu bikum huwa alle aclamu waa midka ogaansho badan bikum idinka id waqti ansha'akum u idin amaamuday min alardi dhulka idinka amaamuday markuu idin abuurkii horaba oo aadam wey macnaha alle waa idin ogaa marka horeba waid waqtina alla waa idin ogyahay antum idinku aad antum idinku ajinnatun aad tihiin uurjiifayaal fii butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin uu yacni caloolahooda hooyo caloosheeda markaad jiifteenna ood uurjiif ahaydeenna alla waa idin ogaa e fala tusakuu ha anfusakum nafyaalkiina waxba ha is ya ha isdaahirinina ilahay baa xaalkiina oga aayadda marka maxaa ka muuqda alle wuxuuba addoommadan ka warhayayba markuu aadam abuurahay soo maa ah? mar kale haddana wuxuu ka warhayay markii uurka ilmuhu jiifay marka waxba kama qarsoono wuxuu samayn doonay kulli wa qowluhu tacaala wa qowlihi tacaala wa ka qowlihi tacaala uu yidhi walahum waxaa u sugnaaday acmaalun camalyaal oo min duuni daalika taa la sheegay aan ahayn taa hum iyagu laha iyada caamiluuna kuwa samayn doona ay yihiin hore la sheegay camal aan oy samayn doonaanna waa jiraa soma marka ay samayn doonaan ilahi waa ogyahay inay samayn doonaan weli mayna samayn laakiin way samayn doonaan ayib cilmigaa hore ee ilaahay saabiqa ah, ee khalaa'iqda uu sii ogsoon yahay waxyaalaha dhici doonaiyo waqaa'icda cid inkirtay ma jirto oo islaamka ku abtirsata ilaa niman la yidhahdo hulaat lqadariya oo dhihi jiray anlaa qadara wa ana almra unfun wax qadara ma jiro wax walbana markaa uu dhacayo ilaahay ka war helaa tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira laakiin waxay yidhahdeen culimada qaarkood fikirkaasi wuu inqiraaday bay dhahay ayib fikirkaasi inqiraaday marka waxaa ku dhow fikir shiicada raafidadu ay qabto la albada albada waxaa la yidhaahdaa waxaan horay ilaahay ugu muuqanin baa usoo marka taqriiban afkaartaasi firaq islaamka ku abtirsata qabtay laakiin inta badan way baabaaday bay dhahaan ayb waljawaabu can haada kaa jawaab laga jawaabaya wax weeye jawaabta laga jawaabaya wax weeye ana macnaa qowlihi tacaala ilaa linaclama ay waxaa laga wadaa cilman cilmi yataratabu uu ka ratimayo calayhi korkiisa althawaabu iyo walciqaabu cilmiga alle horay wuu ogaa xaqiiqada ciddii qibladan dambe raaci doonta iyo ciddii dib u noqon doonta ilaahay waa kala ogaa laakiin cilmigan laga hadlayo waa cilmi khaasahoo waa cilmiga ay ka dhalanayso ciqaabtiiyo hawaabku ka dhalanayo maxaa kasta kama dhasho ciqaab iyo hawaab kama dhasho ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadan intuusan kitaaba usoo dejin rusulla usoo dirin wuu ogsoon yahay cidda wax qaadan oo janno geli abaal wanaagsan heli iyo cidda diidi doonta oo la ciqaabi naarna gelaya soo ilahay ma sii kale ogeyn haddaba maca daalika cilmigiisaa addoommadiisa ku ciqaabi maayo cilmigiisaa horay uu ogaana laguma salaynayo inuu hawaab ku siiyo cilmigee way cilmiga sawaabka iyo ciqaabtu ka dhalato waa cilmiga bacd alikhtibaar markuu rusul soo diro kutub soo dejiyo addoommada la imtixaano waxa ka soo baxa ilaahayna horey u ogaa kaasaa ciqaabta iyo hawaabku lagu dhisaa waay lagu saleeya laakiin waan ku ogaa inaadan rumaynaynin sidaas daraaddeed naarta aad soo ma ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa waa cadil waay ilaa addoonku uu qanco xataa naar la geyn maayo waa idinka qur-aankii sunnadu ka sheekeeyeen marka ilaahu cilmigaaga maad igu cadaabi hadduu dhaho iskagii cadaabaysaa anaa ku ogaaday inaad waxaan diidi doonto ma intaasaad igu cadaabi horta maad i tijaabisid inaan diida ad aragtida sooma imaanayso marka laga salgaadhaya cilmiga noocaas waa cilmiga kutubta qaarkood aad ku aragteenoo cilma duhuurin bay dhahaan soma kutubtasiirkiimarkailmuuhuurin cilmu uhuurka waxa laga wadaa waa cilmiga bacda alikhtibaar bal ibtilaa addoonka ka soo baxaya oo bannaanka usoo baxaya oo la ogaanayo oo la arkayo kaas way manaa laakiin ilahay wax u muuqanaya iyo waxaba yaraatee u kordhaya midna ma jiro kaas way manaa ayb falaa yunaafii marka ma diidayo kownahu ilaahay ahaanshihiisa uu yahay caaliman bihi mid ogsoon qabla wuquucihi intuusan dhicin arintaas ma diidaysa marka inuu ilaahay ka warhayay oo ogaa intuusan dhicin maaaimi khaasa laga hadlay waqad ashaara tacaala ilaahay wuu ishaaray ilaa annahu laa yastafiidu inuusan ka faa'iidaysanaynin bilikhtibaari imtixaanidda addoommada uu imtixaanayo cilman inuusan cilmi ka faa'iidaysanaynin jadiidan oo cusub inuusan ka faa'iidaysanin alla wuu ishaaray maxaa yeele liannahu alla caalimin mid ogsoon wey bima sayakuunu waxa ahaan doona yuu ogsoon yahay waxa ahaan doona dhici doona ogsoon xayu qaala tacaala meesha uu alla yidhi halkan ku ishaaray waliyabtaliya allahu inuu alla imtixaana daraaddeed maa fii suduurikum waxa laabihiinna ku jira iyo waliyumaxisa inuu kala sifeeyo maa fii quluubikum quluubtiina dhexeeda waxa ku jirta inuu kala tamyiiziyo oo uu kala saaro saafi yeelo waliyumaxisa maa fii quluubikum wallahu allana caliimun mid horay u ogsoon weye bidaati suduuri wax laabaha u marka laydin imtixaanayo laabtiina waxa ku jirana la sifaynayo oo la barax tirahayo ilaahay horuu ogaa laabtan waxa ku jira soo ma laakiin waxa imtixaankani wuxuu soo saarayaa wixii laabta ku jiray wuxuu kala sifaynayaa wixii laabta ku jiray kala sifayntii marka xubnaha muujinaya cilmiga xubnuhu waxa ay muujiyeen buu addoonku ama ciqaabku mudanaya ama janno ku mudanayaa ayb laakiin ilahay horaybu wax kasta usii ogaa fa qowluhu ilahay odhahdiisa uu yidhi wallahu caliimun bidaati suduur bacda qowlihi liyabtaliya liyabteliye gadaasheeda markuu alla yidhi wallahu caliimun bidaati suduur daliilun daliil waxay u tahay calaa annahu alle laa yufiiduhu inaysan u faa'iidaynayn alihtibaaru imtixaanku cilman inuusan cilmi u faa'iidaynayn cilmigaasoo lam yakun uusan ahayn mid ogsoon subxaana wa tacaala can dalika arrinkaa xaggiisa midka ogsoon yani wuxuusan arinkaa ka ogsoonayn ikhtibaarka imtixaanku uma kordhinayo bal iskaba dhaaf huwa alle tacaala korahay caalimu waa mid ogsoon wey bikulli maa sayacmaluhu wax kastay samayn doonaan khalquhu makhluuqiisu wa caalimun mid ogsoon waay bikulli shayin shay kasta qabla wuquucihi intuusan dhicin kamaa laa khilaafa fiihi bayna almuslimiin sida aynu muslimiintuba isku khilaafsanayn ayb laa yaczubu canhu mihqaalu dara laa yaczubu cilmigiisa canhu xaggiisa kama maqnaanayo kama ciilayo kama qarsoomayo canhu xaggiisa miqaalu daratin shay jira ka ugu yar ama dhurcase wax la mida ayb alaaya qowluhu tacaala walaa taquluu liman yuqtalu aayadda xigta weeye walaa taquluu liman yuqtalu fii sabiili اllahi amwaatun bal axyaaءu cinda rabbihim yursaquun walaa taquluu hadhihina liman yuqtalu cidda la dilay fii sabiili llahi jidka ilaahay lagu dilay amwaatun way hadhihina waa kuwa dhintay hadhihina bal iskaba dhaafi axyaaun waa kuwa noolnool ayaddana wuxuu doonayaa inuu sheekhu ishkaal bixiyo dadkii shuhadada ahaayee ilaahay dartii loo laayay ha ku dhihina way dhinteen way nool yihiin ayb maxaa loo diiday in la yidhaahdo way dhinteen sooma kuwa mid iyaga ka fadli badanna ilaahay wuxuu ku sheegay inuu dhintay sooma oo lafdulmowt buu ku ilaaqay oo nebigaa sal alla lay wasalam innaka mayitun wa innahum mayituun haddii nebi maxamed la yidhi wuu dhintay shuhadada maxaa loo yidhi loogu diiday inay dhinteen oo loo leeyahay way nool yihi soo nebigu kama fadli badno shuhadada seebaa nabi maxamedna loogu magac loogu ilaaqay inuu dhintay shuhadadana loo yidhi way nool yihiin haku ah dhihina way dhinteen soma halkaa wey marka ilaa nabigaa ka fadli badan sal lay slam ayib bal culimada qaarkood waxayba tilmaamayaanba nebiga laftiisu inuu shahiid ah sal alay wasalam sababta maxay tahay leanna wuxuu dhintay suntii yahuuddu sumeeyeen tii waa kusoo baxday soo marka waxa weye sabab gaale ay sabab gaale ay lahayd ku dhintay ayib ruuxu inuu shahiid wey marka la leeyahay inuu furinta ku dhinto laazim ah xataa isagoo gogoshiisa jiifa haddii gacan ka xaqdar inay disho diintiisana loo dilo waa shahiid bidaliil a bidaliil nebigu sal la alay waslam markuu buurta uxud saarnaa yaa la joogay waxaa la joogay abubakar cumar iyo cumaan markaasaa nabigu wuxuu hi ubut yaa uxud mia fa inamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan soo marka waxa weeye sidiiqa la geray nabigana labada shahiidyey waa cumaan waa cumar iyo cumaan labadoodaba gogashoodaa lagu dilay cumaanna waxaa lagu dilay madiina cumarna waxaa lagu dilay madiina lagu dilay furin dagaal laguma dila labadooduba maca daalik nabigu wuxuu ku tilmaamay inay labaduba shahiid yihiin wacalaa hada alasaas ba culamada qaarkood waxay leeyiin maadaama nebiga suntii yahuudda ay sumaysay uu u dhintay shahiid buu ahaa bay leeyihin isaga laftiisu dhaggaa marka laga fiiriyana wayba ka sii cadda soo ma ayib see looga jawaabaya marka wuxuu yihi marka hadihi muuqaalkeeda kore waxay ku tusaysaa calaa ana shuhadaaa axyaaun shuhadadu inayyihiin kuwa nool hayru amwaatin oon dhibanin waqad qaala allah wuxuu yidhi tacala koraan fii aayatin ukhra aayad kale wuxuu ku yidhi liman huwa isagu afdalu ka fadli badan min kulli shuhadaa shuhadadoo dhan mid ka fadli badan alla wuxuu ku yidhi sala allahu caleyh innaka mayitun wa inahum mayituun nabiga sal ly slm innaka adigu nebi maxamed mayitun mid dhiman baa tahay wainahum iyaguna mayituuna kuwa dhimanaya ayb waljawaabu can hada kaa jawaabta laga jawaabay waxa weeye ana shuhadaaa shuhadadu yamuutuuna way dhimanayaan almowtata geerida addunyawiyata ee adduunka loo tiiriyey geerida adduunka lagaga tegayo way dhimanayaan fa tuuratu waxaa la dhaxlayaa amwaaluhum xoolahooda wa tunkaxu waxaa la guursanayaa nisaauhum dumarkooda biijmaaci lmuslimiin soo maarti yani markii geerida adduunka la yidhaahdo sax shuhadadu geerida adduunka ay galeen waa dhinteen inay dhinteenna waxaa kutusaya bilijmac waxaa laisku waafaqsanya in xoolahoodana la dhaxli dumarkoodana la guursan sooma taa macnaheedu maxay tahay way dhinteen wa hadihi lmowtatu geeridan allatii midaasoo ahbar allahu alla uu warramay nebiyahu nebigiisa uu u warramay inuu dhimanayana annahu isagu wa haadihi midani almowtatu hiya latii tii way ahbara uu waramay allahu nabiyahu nabigiisa uu waramay anahu isagu yamuutuha inuu dhimanayo sal lay wasalam geeridaa ay shuhadadu mareene adduunka geeridiisa ah iyada way midda nabiga lagu tilmaamaya laleeyahay innaka mayitun taasi marka way ka dhaxaysaa nebiguna waa maray sal lay wasalam shuhadaduna way mareen taa lama diidi karo soma midaa ma aha midda la diidan ee laleeyahay Eh, mxuu ahay amwaad way hadhihina bal axyaa waay lagama hadlay iyada taasi hadal kama joogo waqad abata waxaa sugnaaday fi saxiix can saaxibihi saxiix bukhaari waay can saaxibihi nebiga saaxiibkii waxaa ka sugan asidiiqi ahaa radia allahu canhu isagu nebigu qaala inuu yidhi anahu ah, sadiiqa waay anahu abubakr qaala wuxuu yidhi lamaa tuwafiya markii la oofsaday nebiga sal alla alay ayaa wuxuu yidhi biabi anta waummii wallaahi laa yajmacu calayka allahu mowtatayn ama almowta alatii kataba allahu calayka faqad muttaha aw mittaha ayb biabi anta waummii aabbahay iyo hooyaday ayaan ku dhaafsan eh ayaan kugu furan waay waa isluub loo isticmaalo ruuxu markuu qaali kugu yahay wax walbana kaaga qaalisan lanna ruuxa aadamaha waxa ugu qaalisan waa labadiisa waalid soo maah labadaada waalid cidda aad dhaafsanaysaa way kaaga qaalisan tahay bi biabi anta wa ummi aabbahay iyo hooyaday baan ku dhaafsane oon kugu furane wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa yajmacu ma kulminayo calayka korkaaga allahu alle mowtatayni laba geeriyood kugu kulmin maayo ama almowtatu geeridii allatii taasoo kataba allaahu alla uu qoray calayka korkaaga uu ku qoray faqad muttahaa taa waad dhimatay usoo galay nebigo nebigo ruuxdii faaruqday oo meyda markuu usoo galay musale ayb akhrajahu waxaasoo xadiidkaas saxiixa wuxuu ku tilmaamay yani saxiix wuxuu ka wada saxi buhaari axmed iyo min xadiidi caaisha ayb wa qaala wuxuu yihi marka abubakar xalkii geeri ee nabiga ilaahay korkiisa ku qoray inuu dhintay buu sheegay waana geerida adduunyada macnaha wa qaala wuxuu yidhi abubakar sidiiqu wuxuu yidhi man kaana ruuxii ahaada yacbudu mid caabudaya muxamadan muxamed fa ina muxamadan muxamed qad maata waa dhintay waa markuu kusoo baxay umar oo dadkii rigaystay oo intuu seefta la baxay laga wada baqay caryaa dhihi kara maxamed waa dhintay warowkaada cumar oo dadkii dejiyey oo aayadda ku akhriyey man kaana yacbudu muxamadan faina muxamadan qad maata buu ninkii muxamed caabudayay maxamed waa dhintay wastadalla calaa dalika arrinkaana wuxuu usoo deliishaday bilqur'aani qur-aanka usoo deliishaday ayb oo wuxuu yidhi wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul aayaddaas soo deliishaday ah, aayad soo delisaas wey qur-aanka wmaa muxamadu ila rasuulu qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila nqalabtum cala caqaabikum ayb warajaca waxaa usoo noqday ilayhi xaggiisa waxaa usoo noqday jamiicu asxaabi nabiyi nebiga saxaabadiisa dhammaantood sal lay slam ayaa xaggiisa usoo noqday qolyihii uu cumar hortaagnaa radi allahu tacaala canhu ee uu lahaa cardhah maxamed waa dhintay ayaa markuu abubakar soo baxay oo dadkii la hadlay oo aayadda akhriyo xagga waxaa loo soo gadoomay xagga muxuu ahaayey abubakar waan argagaxsanaa macnaha cumar laftiisa radi allahu tacala canhu arda argagaxa ka keenay ilaa aayaddu ay noqotayba ayba xusuustoodiiba ka baxdayba ah, yani nebigu waa dhimanaya markay ruuxa faajica iyo howl culus markay ku timaado wax badan baa ka qasmaya dad badan ayb waa mawaaqifta tilmaamaysa sidiiqa radia allahu tacala canhu iyo shajaacadiisa mawaaqif noocaasa marar badan waxaa la yidhahdaa cumar baa ka geysana laakiin xaqiiqadu waxay tahay mawaaqif fara badan oo rag badan isku dhex daateen baa sidiiqu isaga haba yarati uusan jixinjixin meelaha raggu ku kala baxaana halkaas waay ayib asagoo wax ka jeclaa uusan jirin nebiga sal lay slm oo dadka ugu jeclaa haddana maca daalika isaga mowqifkiisu wa mowqif haabita buu ahaa loo soo noqday saxaabadu usoo noqdeen kaana waxaa soo saaray xadiidka macnaha tilmaamaya bukhaari ibn maajah min xadiidi caaisha ayib taas waay xayaatada laga hadlayo shuhadada iyo nebiguba wadaagaan waxaan ujeedaa geerida geerida nebiga iyo shuhadaduba wadaagaan waa geerida adduunyada o wa ama alxayaatu nolosha allatii noloshaasoo abataha allahu alla uu sugay lishuhadaai uu u sugay fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa iyo wa xayaatuhu noloshiisa sal lay wasalam allatii taasoo habata sugnaatay fi lxadiii xadiidka ku sugnaatay annahu isagu yaruddu inuu celinayo bihaa sababteeda assalaamu salaamta inuu kaga qaadayo calaa man sallama calayhi ciddii salaantay ee fa kiltaahumaa labadaa nololoodba xayaatun xayaato wey barsakhiyatun oo barsakh loo aaneeyey laysad mana aynan ahaanin macquulatan mid la fahmi karo liahli dunya umaynan ahaanin waxay dadka adduunyada jooga fahmi karaan maaha muxuu ka wadaa nolosha shuhadada loo sugay qur-aanku u sugay bal axyaaun layidhi soo iyadoo kaloo nabiga u sugan laakiin qur-aanka kuma imaanin taasi waxay ku timid xadiidka nebiga sal alay wasalam ayaa u sugay inuu nabigu nool yahay sal alay wasalam oo xadiidka waxaa tilmaamaya xadiis dhowra waxaa ka ah xadiid abi hurayra marfuuca kaasaa hadda meeshan inuu cidda salaanta uu nabigu salaanta ka qaaday sheegaya isagoo qabrigiisa ku jira inuu salaanta ka qaadayo xadiidka macnaha tilmaamaya waa xadiidka abu hurayra maa min axadin yusallimu calaya ilaa radda allahu calaya ruuxii xataa arudda calayhi asalaam ma jiro cid isalaamaysa buu nebigu sal lay wasalam ilaa hadduu isalaamo ilaahay baa ruuxdayda ii soo celinaya si aan salaanta uga qaado ama ilaa aan salaanta ka axmed iyo abu daawuud biisnaadin xasan kaa hore sheegaya inuu salaanta dadka qaaday waxaase u markhaati kacayo shaahid waa xadiid kaleo anas laga warinayo isagana marfuuca oo nebigu leh sal lay wasalam alanbiyaau axyaaun fii qubuurihim yusalluun nebiyadii dhammaantood qubuurtooda dhexeeday ku nool yihiin oy ku tukanayaan isagana bazaar iyo abu yacla iyo saaray waana xadiid isagana xaafid almanaawi iyo sheekh albani iyo keyrkood way saxiixinayaan marka maxaa kan dambana waa caamo ambiyadoo dhan buu ka hadlay oo nebigu soo hosgelaya soo ma kaa horena nebigu khaas ku yahayoo in salaanta ummadiisa uu ka qaadayo tilmaamaya labada xadiid bay u sugayay ayib marka xayaatada nebiga axaadiistu ay u sugtay iyo xayaatada uu qur-aanku u sugay shuhadada labadaa nololood fa kiltaahumaa xayaatun barsakhiya taas wa xayaatada loo sugayo waa xayaata barzakiya barzakh maxaa la yidhahdaa barzakh teedka la yidhahda asalkiisa teedka waxaana laga wadaa qabriga noloshiisa ayaa la yidhahdaa xayaatulbarzakh waa dhexday ku jirtaayo tii aakhare laysa soo saarayena maaha tii adduunyadana waa laga tegey tii dambe rasmigayna lama gaadhin marka dhexday ku jirtaa teed baa yaallo ruuxii ma soo noqon karo xaggana ma aadi karo meeshaa noloshaa halkaa ah la yidhahdaa xayaat barzakhiya marka mid la fahmi kara maaha fakiltaahumaa labadooduba xayaatun way barsakhiyatun oo barsakha loo aaneeyey oo laysad maysan ahayn macquulatan liahli dunyaa waxaan fahmi karna mabahaba waxaan fahmi karna maaha ayb inaynaan fahmi karin daliilkeedu awe wax la fahmi karo noloshan adduunyada inaysan la mid ahayn wax la fahmi karana aysan ahayn nolol uun inay tahay waa ictiqaadinaynaa sidaa qur-aankii sunnadu sheegeen way nool yihiin ayb laakiin nooce nolosha waa noocii soomaa waa nooce ma garan karna waa ma fahmi karno ayb ama fi shuhadaa nolosha shuhadadu ay nool yihiin dhexdeeda mid la fahmi kara inaysan ahayn faqad nasa wuu cadeeyey tacaala korahay calaa dalika biqowlii buu ku cadeeyey walaakin laa tashcuruun soo ma walaakin laa tashcuruun bal axyaaun walaakin laa tashcuruun ma dareemaysaan ma garanaysaan nas waay sooma xayaata oon la fahmayna la garanayna inay tahay iyo meeshaa ku cadda waqad fasarahaa waa fasiray annabiyu nebigu sal lay slam wuxuu ku fasiray biannahum iyaga biannahum iyaga tujcalu waxaa la yeeli arwaaxuhum arwaaxdooda fii xawaasili tuyuurin shimbiro gulgulahooda xawaasisha waxaa la yidhahdaa waa shimbirka meeshan cunihiisa ah muxuu ahaaye kolayga yare ka laalaada ka laalaada la yidhaha xawaasil ayb tujcalu waa la yeeli arwaaxuhum fii xawaasili tuyuurin shimbiro gulgulahooda khudrin oo cagaaran taasoo tartacu daaqaysa filjannati jannada dhexeed daaqaysa oo wa ta'wii u dunmaysa ilaa qanaadiila oo mucallaqatin la sursuray taxta alcarshi carshiga hoostiisa qanaadiilka waxaa la yidhahdaa kiishka kiishka wax lagu rito ayaa la wax kastoo wax lagu rito ayaa qindiil la yidhahda watawi u dulmaysay ilaa qanaadiila mucallaqatin oo la sursuroo laga laalaadiya taxta alcarshi carshiga hoostiisa oo fahum iyagu yatanacamuuna way nicmaysanayaan bidalika arinkaas sababtiisa ama arrinkaas ku nicmaysanayaan bimacnaa nolosha laga hadlayo ee alla leeyahay bal axyaa xadiidkanaa fasirayoo arwaaxdoodiibaa shimbir gulgulihiisa la gelinaya shimbirkaasi jannaduu daaqaya markii uu soo hoyanayana wuxuu soo hoyanayaa meelo loogu talagalay oo carshiga hoostiisaabu way ku soo hoyanayaan arwaxdu ayib sidaasay marka ku nimcaysanayaanoo ku barwaaqaysanayaan nolosha laga hadlaya taa way marka waxaan fahmi karnaa marka ya carshigu xagee waay carshigu xagee waay toddobada samo korkooda sooma makhluuqaadku ugu sareeya marka halkaana ruuxdii baa joogta carshiga hoostiisa jidhkoodiina hagee yaalla dhulka hoostiisuu yaalla kii say isugu ya ma wax la fahmi karaa walaakin laa tashcuruun ma fahmi kartaan marka isku lugeynina wax aadamahan iyo waxaan hadda la joogay la fahmi karo ma aha ayib ya ha waa ruuxdii laakiin marka la yidhaahdo way nool yihiin way nool yihiin marka la yidhahdo bimacnaa ruuxdii iyo jidhkii baa wada jooga waaye nolosha adduunka inu garanayna taa iyadaa waaye soomaa ma jidhkii iyo ruuxdii baa isku jirta waaye nolosha adduunka aan dhaqaano laakiin tan way ka duwan tahay ruuxdii kor bay jirtaa jidhkiina meeshii la geliyey buu ku jiraa wamaca daalika xidhiidh bay leeyihi sidaasuna barwaaqo iyo nicmo ayuu ugu jiraa ayb xadiidkaa dambe waxaa wariyey muslim iyo tirmidi min xadiidi cabdillahi bn mascuud wakadalika abu dawuud iyo keyrkii min xadiidi cabdillahi bni cabaas radi allahu tacala canhum jamiican wa ama maa abata wixii sugnaaday canhu sal lay sl waxaa sugnaaday canhu nebiga ka sugnaaday sal lay waslam min anahu isagu laa yusalimu inuusan salaamaynin calayhi korkiisa axadun cidi ilaa radda allahu inuu ilaahay usoo celinayo calayhi korkiisa nabiga ruuxahu xataa yarudda ilaa uu ka qaado calayhi ruuxa salaamay asalaama salaamta ilaa uu ka qaado xadiidka sidaa tilmaamaya wa ana allaha allana wakala inuu u wakiishay malaaikatan malaaig inuu u wakiishay malaaigtaasoo yuballiquunahu nebiga gaadhsiinaya salaama ummatii ummadiisa salaamta ay salaamayaan gaadhsiinaya he fa faina tilka alxayaati ayda laa yacqilu xaqiiqataha ahli dunya saas wey salaantaa nebigu uu ruuxdiisa loo soo celinayo ee ummadiisa ninkii salaamaba uu salaanta ka qaadayo iyadana waa nolol aynaan fahmaynin dadka adduunyada jooga ma fahmi karaan ayb xadiidka macnaha tilmaamaya isagana kan salaanta inuu ka qaadayo umadiisa cid kastoo salaanta waan soo marnay soo maa kan malaaigtana in malaaig ilaahay u xilsaaray ummadiisa salaanta ka qaada oo isaga gaadhsiisa sidaana salaanta uu nabigu sal lay slam ku raday xadiidka macnaha tilmaamaya isagana waa xadiidka cabdulahi bn mascuud ee nebigu uri sal lay slam ina malaa'ikatan sayaaxiina fi ardi yuballiguunii can ummati salaam ilahay wuxuu leeyahy malaa'ig dhulka wareegta oo ummadayda salaanta iga soo gaadhsiisa markay islaamaan salaantooda isoo gaadhsiisa xadiidkaas waxaa wariyey axmed nasaa-i ibni xibbaan xaakim waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan iyo xaakim iyo dahabi sheekh albaani shawaahidna wuu leey ah, marka isaguna wuu sugan yahay wa ana allaha wakala malaa'ikan yuballiguunahu salaama ummatihi qaybtaana xadiidkeedu waa sugan yahay ayb marka wuxuuna yidhi waxaa sugnaaday maa abata canhu min anahu laa yusalimu calayhi axadu ilaa radda allahu calayhi ruuxahu xataa yarudda calayhi salaam wa ana allaha wakala malaa'ikatan yuballiquunahu salaama ummatihi hee xadiidkaa waxaa ku sugnaaday faina tilka alxayaata nolosha iyada aydan mar kale ku noqona laa yacqilu xaqiiqataha xaqiiqadeeda ma fahmayo ilaa yani xaqiiqataha ahludunya dadka adduunyada jooga ma fahmayaan ayib lnahu aabitanaha iyadu haabitatun mid sugan weye lahu nabiga sal lay waslam way u sugan tahay maca ana ruuxahu iyadoo haddana ruuxdiisa alkariimata ruuxdii nebiga alkariimata ee wanaagsaneed fii aclaa ciliyiina iyadoo ah fii aclaa ciliyiin meelaha sare midda ugu sareysa iyadoo ruuxdiisa ay joogto maca arafiiqi alaclaa saaxiibadii ugu sarreeyey la jirankooda fowqa arwaaxi shuhadaa shuhadada arwaaxdooda ka sii korayso ayib saas weyaan leanno qur-aanku sooma sheegin arwaaxdooda ciliyiin inay tahy ayib ciliyiintaasi waa meesha waa diiwaanka dadka muminiinta ah magacyadooduna lagey arwaaxdooduna tagto kaa meesha ugu sii sarraysa nebigaa jooga nebiga ruuxdiisaa jirta soo ma arwaaxda shuhadada iyo arwaaxda nebigana waxaa sarraysa ruuxdii nebigaa sarraysa ayb alrafiiq alaclaa maxaa laga wadaa maca alrafiiqi alaclaa waa kii nebigu markuu geeriyoonayey soo maaya allahumma rafiiqi alaclaa soo maa maxaa laga wadaa alrafiiq bimacnaa waxaa laga wadaa sida saxiixa ah alrufaqaa soo maa alrafiiq waa kaan soo marnay waa kaa mufrad bimacna aljamc laga wado markaan soo marayn ulaaئika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wاsadiiqiina wاshuhadaai wاصaalixiin waxasuna ulaaئika rafiiqan rafiiqan maxaa laga wadaa bimacna arufaqaa saas daraadee alrufaqaa alaclowna baa laga wadaa oo ah ambiyadii iyo rusushii macnahaasaa u fiican in la yidhahdo sida imaam nawowi keyrka ay leeyihin ayb lanna rafiiq waa faciil yuطlaqu cala alwaaxidi wاljamci ayb fatacaluqu hadihi اruux ruuxdan ku xidhnaanteeda alطaahirati ee daahirka ah allatii taasoo hiya iyaduwa fii aclaa ciliyiin meesha ciliyiin ugu sarraysa ahaatay bihaada albadani badankan ay ku tacalluqday ku xidhan tahay ashariifi ee sharafta leh badankii nebiga oo shariif jidhkiisiiyo sharaf leh ay ku tacalluqdo alladii badankaasoo laa ta'kulhu ayna cunaynin alardu dhulku uusan cunaynin yaclamu allahu alla ayaa og xaqiiqatahu arrinkaa xaqiiqadiisa walaa yaclamuha ma oga alkhalqu khalqiguna arintaa wax badan kama oga ama waxba kama oga kama qaala sida alla uu yidhi fii jinsi dalika arinkaa jinsigiis arinkaa kii lamidka midka hawa walaakin laa tashcuruuna oo ah shuhadadii wey sooma ah, jinsiga wuxuu ka wadaa bimacnaa yani si guud bay isaga mid ka marka nebigu sal lay wasalam isagoo ruuxdiisu aclaa ciliyiin ay tahay hadana jirhkiisii oo qabriga dhex yaalla oo ayna dhulku cunin isma bedelo siday isugu xidhan yihiin ilahay baa garanaya aqiiqadeeda saas weyaan ambiyada jidhkooda inaysan cunin dhulku cunin ayadana xadiidka waxaa tilmaamaya aws ibn abi aws oo nabiga uu ka warinay sal lay waslam ina allaha caza wajalla xarama cala ahli اlardi an taأkula ajsaad اlanbiyaai salawaat اllahi alayhim ilahay dhulka wuxuu ka xarimay u diiday jidhka nebiyada inuu cuno ayb axmed iyo nasaa-i ibn maaja baa soo saaray xaakim iyo dahab iyo nawowi iyo sheekh albaani intuba way saxiixinayaan isagana waa xadiid sugan ayib marka dhulkuma cunayo jidhkii waa yaallaa ruuxdiina aclaa ciliyiin bay jirtaa ruuxduna jidhka qabriga ku jira way ku xidhan tahay way ku tacalluqdaa sidee kayf laa yaclamu xaqiiqata dalika ila allah helaha qeybkaad ka mata kamaa fii jinsi daalika inaynaa garanayn waxaa kutusaya leanna shuhadada oo tanoo kale yani e, guud ahaan ay isku mid yihiin markuu ilaahay ka hadlayo wuxuu hi walaakin laa tashcuruuna buu yidhi fii jinsi dalik saasa laga wada walow kaanad hadday ahaan lahayd kal xayaati noloshii oo kale allatii noloshaasoo yacrifuha ay garanayaan ahludunya ahludunyuhu noloshay garanayaan hadday ahaan lahayd lamaa qaala muusa dhehn asidiiqu radia allahu canhu annahu sala alla alay wasalam maata wuu dhintay ma dhaheen walilasaf hadda dariiqooyinka suufiyada qaar ka mida oo waxaa jira qaba inuusan nabigii dhimanin waa wuu dhintay cidii dhahana nebigu meel kaga dhacay bay leeyihi waaba ku dilhayaa ah. waa fikradda oo shiicada fikrad shiicada ilan afkaar fara badan oo oo oo dariiqooyinka suufiyada qaar ka mida ay qaateen asalkeedu waxay ka soo jeedaa shiicada quluwiga shiicadu ka yimi shiicada waxay qabaan ali bn abi aalib quluwigay ku sameeyen waay ullaatu shiica waxay qabaan inuusan cali dhimanin daruurahanu joogaabay dhaha meelahanu ku nool yahay sidaas daraaddeed markii la joogo aakhiru zamaanka buu soo degi doonaa kadibna wuxuu baabi'in doonaa wax alla wixii abubakar iyo cumar ku abtirsada iyo wixii fikirkooda raacsan wuxuu badbaadin doonaa shiicada aalubeytka raacsan marka cali meelahanuu joogaa warka marka cid baa meelahan taagtaagan iyo cid baa meelahan joogta iyo ee hebel ma dhimanin iyo waxaasi waa fikir asalkiisu shiicada kasoo jeeda ayb dariiqooyinkana usoo gudbay yacrifuha ahlu dunya wuxuu yidhi walow kaanat kalxayaati alatii yacrifuha ahlu dunya lama qaala sidiiqu radia allahu canhu anahu sal ly wasalam maata muusan dhaheen walamaa jaaza ma bannaanaateen dafnuhu in la aasana ma bannaanaateen walaa nasbu khaliifatin khaliif in la taago hayrihii aan isaga ahaynna ma bannaanaadeen in booskiisii madax nin madaxoo muslimiinta madax u naqda booskiisii la geliyana ma banaadeen hadduu nool yahay walaa qutila lama dileen cumaanu cumaan lama dileen hadduu nebigu nool yahay cumaan lama dileen soo ma wax weeyaan eh, muxuu ahaayey eh, eh, rasuulku sal lla alay wasalam isagaa dadkii cumaan dilaya ka qaban lahaa isagaa kala hadli lahaa adduunya laguma dhiiradeen wala htalaa ismayna khilaafeen asxaabu saxaabadiisu isma khilaafeen leanna hadduu joogay khilaaf ma dhece soma haduu nool yahay khilaaf ma dheceen walaa jaraa ma dureereen calaa caaishata caaisha korkeeda kuma dureereen maa jaraa wixii dureeray wixii caaisho ku dhacayna kuma dheceen soma caaisho maxaa ku dhacay ya ifku waa horeeyey dagaaladii waay dagaaladii iyo macrakatuljamal iyo wixii ka dhacay waxaasi ma dheceen ayb wala sa'aluuhu nabiga waxay weydiin lahaayeen can ilaxkaami axkaamtii bay weydiin lahayn allatii axkaamtaasoo ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiiha dhexdeeda bacdahu nebiga gadaashiisa kal cawli oo kaleba axkaam fiqiga waxaa jira saxaabadu markuu nebigu dhintay kadib ay xukunkeeda isku khilaafeen hadduu nebigii noolyo marka dhex joogo soomayna u laabteen say ugu laaban jireenba markuu dhex joogay markuu noolaa way u noqon jireen marka inuusan noolayn bay kutusa ayb kal cawli buu yidhi cawlka waad garanaysaa waa faraaidka ahayd ayb waxaa la yidhahdaa eh, ziyaadatun fi sihaami dawi lfuruud wa nuqsaanu min maqaadiri ansibatihim fi lirti baa la ydhahda saas macana asxaabu lfuruudka sihaamtooda ka badata oo badata iyo nasiibka oo hoosu dhaca kadib qaab laysu waafajiya jira cawl baa la ka helaysaan cilmiga miiraadka wa miiraai اljaddi iyo masaladan sida kalcawli oo kale waa ka miiraai اljaddi wاlkhwa dhaxalka walaalaha iyo awow haday kulmaan hadday awowna yimaado meesha walaalo meydka la walaalaana yimaadaan abcan oo rag ah, say wax u dhaxlaya soo masle khilaafkeeda iyadana caada ma ahayn saxaabada iyo salafkaba ayb marka masalada noocaa samayna isku khilaafeyna hadduu nool yahay intay u tagaan bay dheheen rasuulka ilaahayow ma awowgaan hormarina oo aabbo oo kala noqdo ikhwada waa la nasikhi waxaan ujeeda waa waa la xajbin soo ma mise way isla dhaxlayaan maadaama ay u siman yihiin muxuu ahay aabbihii oo isaguna kana awow yahay kana ay walaala yihiin ma isla dhaxlayaan mise jadka aabbo oo kale noqonahayo iyagii meesha ka saaraya see yeelaa rasuulka ilaahay way u noqon lahay sooma ismayna khilaafeen hadduu nebigu dhex joogi laha sal lay slm uu noolyahy wanaxwu dalika iyo wixii la mid waidaa qur'aanku markuu cadeeyey waidaa goortii saraxa uu cadeeyey alqur'aanu qur'aanku biana ashuhadaa axyaaun ay yihiin fii qowlihi tacala bal axyaa wa saraxa uu cadeeyey sidoo kale biana hadihi alxayaati noloshani laa yacrifu ma garanaya xaqiiqataha ahlu dunya biqowlihi uu ku cadeeyey walaakin laa tashcuruun wa kaana nabiguna sal lay slam uu ahaa ahbata mid sugay xayaatahu noloshiisa fi lqabri qabriga uu ku noolyahay bixayu meel yasmacu uu maqlayo assalaama oo wayaruduhu uu ka jawaabayo salaanta waasxaabu asxaabtiisa aladiina asxaabadaasoo dafanuuhu sal lay slam aasayna laa tashcuru ayna ma dareemayso xawaasuhum yani xubnahooda dareenku bitilkal xayaati nolosha ayna dareemaynin hee carafnaa markaa waxaan garanay ah, carafnaadu maxay jawaab u ya idaada jawaabteeda saas waidaa saraxa alqur'aanu wa saraxa biana hadihi alxayaa soo marteed wa kaana nebiy sal ly slm ahbata wa asxaabuhu dafanuuhu intaasoo isku casban ayaa markay noqonaysaa carafnaa markaa waxaanu garanay annahaa ayadu xayaatun inay tahay noloshaasi nolol oo laa yacqiluha ayna fahmaynin ahlu dunya aydan mar kale wamima yuqaribu waxa dhawaynaya waxaa ka ah, hada lidihni u dhawaynaya culimada qaar ka ah waxay leeyihin waa masale cajiib waxay leeyihin nebiga qabrigiisa markii ummadayda salaanteeda laysoo gaadhsiiyo ruuxdii baa la iisoo celinaya markaasaan u jawaabaya sooma marka qaar waxay leeyihiin ugu yaraan ilbiriqsi kasta cid ummadiisa ka mid ah ilbiriqsi kasta ma jirto ilaa waa la salaamaya waana lagu salinaya marka soo mar walba ruuxdii heegan ma aha marka mar walba sababteedii baa joogto salaantii a soo ma sidaas qaar waxay ku fasireen radd allaahu calaya ruuxii waxay ku fasireen hadalkaygiibuu ilahay isoo celinaya oo ruuxda lafdibaaba laga wadaaba hadalkan ku jawaabi lahaa buu ilaahay iisoo celinaya oon salaanta ku qaadi lahaa ee ruux la soo celinaya mahabay leeyihi ruuxdu mar walba jidhka wayba la joogtaaba xidhiir bay la leedahay halkaasay mareen waana ishkaal jiro culimmadu tafaasiirka la gadin ka bixinayaan ayb wamima yuqaribu hada lidihni wuxuu rabaa inuu ku yidhaahda miaal inuu kuu keeno ruuxdii oo arle ilaahay joogta iyo jidkii oo halkan jooga oo haddana xidhiir leh oo isku xidhan oo ruuxdu markay barwaaqaysatana jidhkii la dareemaya markay dhiban tahayna jidhkii la dareemaya miaal taqriibiyo ina siinaya wuxuu yidhi marka wa mima yuqaribu waxa dhaweynaya waxaa ka mid a ah haada kan lidihni fahamka usoo dhaweynaya maskaxda usoo dhaweynaya waxaa ka mid a ah xayaatu naaimi ruuxa hurda noloshiisa fainahu isagu yukhaalifu wuxuu khilaafayaa alxaya ruuxa nool fii jamiici tasarufaati wuu ku khilaafsanyah tasarufaadkao dhan wuu ku khilaafsanyah ayb maca anahu laa yuyud maca anahu iyadoo ay jirto haddana yudriku inuu dareemayo alru'ya riyada inuu dareemayo yacni ruuxan jiifa waa nool yahay laakiin nolosha uu nool yahay iyo kan soo jeeda nolosha uu nool yahay sooma kala duwana waa laba noolodood kala duwan waaye haddana maca daalika kuma maqlahayo haddana maca daalika muxuu ahay e, e, e, tasarufaadkiisu waa ka doon yihiin ruuxan soo jeeda tasarufaadkiisa soo ma hadduu intuu soo dhaco ilmo yar kor kaga dhacoo dilo waa qatli oo ma ruux baa dilay baan dhahayna haya sax waa laga qaadi muxuu ahay magtii laakiin waxa weeyaan ma ahayn muxuu ahay ruux wax dilay oo kale maaha camdi maaha marka tasarufaadkiisu waa ka duwan yihiin ruuxa soo jeeda maca labadoodaba naf ku jirta ogow kana waa nool iyo kana waa nool laakiin waa nool kala duwan saasoo kale waa haddana maca riyada waa dareemaya maca annahu yudriku ru'ya wayacqilu wuuna fahmaya almacaaniya waxyaalaha macaanida ah wallahu tacaala aclam yani waxyaalaha macaanida ah ee aan xisiga ahayn dawaada ahayn wuu dareemayaa waa fahmayaa maskaxdiisu caawo dhan way waxbuu muxuu ahay kala roghayaa intaasoo mawjadoodu riyac baa maraysa dagaal buu ku jiraa waa cararhaya waxbaa eryanaya khatar buu ku jiraa waxaan kadaata waa ruuxdii marka marmarka qaarkood intay tagto bay caalam kale soo daaqay nairobi baa dhex naftaadiina new york iyo london iyo makiya madiina meelahaasay daaqaysa soo maxaa ku geeyey makiya madiine adiga adoo xajinahayo ordayo labey kale baad is aragta halkanaadna hurda goormaad makiy madiino tagtay waa hawl ruuxeed waay hawl arwaax waay jidhkii halkanuu yaallaa laakiin caalamul arwaax oon wax badan laga garanaynin bay hawshani ku saabsan tahay allana qur-aanka muxuu ku yidhi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila waa baab bini aadamku uusan wax badan ka keeni karin xataa ibni aadamka hadda jooga tiknolojiyadu hadday gaadhay inay bini biniaadanka unugyada ugu yar ay sawiri karto ay ogaan karto ilaa hadda waxaa lagu wareersan yahay wax unuganba ka muhiimsanba oo jidhkan ka muhiimsan oo ruuxdii ah ya khubaradii caafimaadkiiyo biniaadanka jidhkiisa ku takhasustay way fasiri laayeen somal wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliiman marka waa caalam ruux waay caalam ruuxna wuu ka duwan yahay caalam aljasad walmaadda wuu ka yahay sidaas marka marka miaal taqriibiya waa miaal taqriibi qaala alcalaamatu ibnuqayim halka aan ku joojino ibnuqayim hadal uu yidhibu soo guurinaya oo macnahaas hore xoojinaya hada bilahi towfiiq sal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem